الثاني والعشرون باب النصيحة قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة Bölüm 22 Nasihat, ikaz ve hatırlatma. Bütün müminler kardeştirler. 49 Hucurat 10 وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم وأنصح لكم Allah Nuh aleyhisselam'dan haber vererek şöyle buyuruyor. Ben size öğütler veriyorum. 7 Araf 62 وعن هود صلى الله عليه وسلم وأنا لكم ناصح أمين Size dürüst ve güvenilir öğütler veriyorum. 7 Araf 68 وأما الأحاديث الواحد والثمانون والمئة فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم Hadis 183 Ebu Rukayye Temim İbni Evs Eddari'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir buyurdu biz de kendisine kimin için nasihattir dedik peygamberimiz sallallahu aleyhi vsellem de allah için kitabı için rasulü için müminlerin yöneticileri ve tüm müslümanlar içindir buyurdu الثاني والثمانون والمئة وهو الحديث الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه Hadis 184 Cerir İbni Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazı her an devam ve duyarlılık üzere kılacağıma, zekatı hakkıyla vereceğime ve tüm Müslümanlara her zaman nasihatte bulunacağıma dair anlaşıp siyasi otoritesini kabul edip elini sıkmıştım. الثالث والثمانون والمئة وهو الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه Hadis 185 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe tam bir şekilde iman etmiş olamaz